بsم الlh الرحمن الرحيم الحمdu لله رب العاalمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما qال المصنف رحimه الله تعالى فصل في الربا ribadii buu ku saabsan yahay luqada الزiyaadة baa lagu yihahdaa sharcan caqdi ciwad maksuus ah shay laba shay oo lakala ciwad qaadanayo tamathulkooda inay isleegyihiin jaahil naga noqdo la garan waayey ama midkoodna uu xaadir yahay midna uu maqan yahay ashyaada ribowiga la yiraahdo xadiidu cubaada binu samit yuu <clears throat> nabiga kusoo koobay alayh salaam lixdaa shay uu nabiga ku sheegay alayh الsalaatu wasalaam xadiid cubaada ibnu samitin radia allahu canhu wuxuu yihi aldahabu bالdahabi wاlfidaة bاlfida wالtamru bالtamri wاlburu bاlburi wالshaciiru bالshaciiri wاlmilxu bاlmilxi riban ilaa sawاءa bsawاء cayna bcayni faman zaada faqad arbى marka ashyaadaas laga hadlayo ribowiyaadka ah waxana waa ahmaan waa lacago dahab iyo fido wey waxana waa madcuumaad wey waxaa madcuumaadka wuxuu qaybsamaya wax loo cuno lilikhtiyaati quut iyo cuntada laga dhigto iyo wax ah litafakuhi faakahaysi lagu faakahaysto iyo wax lilislaaxi cuntadii laftirkeeda lagu hagaajinayo intaasuu ka kooban yahay xadiidka wuxuu ka hadlay adahabu bidahab walfida bilfida wa ahmaanti lacagihii wey atamru albiru bilburi washaciiru bishaciir waa cuntadii iyo quudkii wey atamru bitamri iyo azabiib zabiib iyo ayaguna waxaa weeyaan mufukahaadki mafaakihaadkii waxay loo cunaya litafakuh dadku cunto inta badan ay ka dhigan laakiin ay u cunaan inay ku faakahaystaan almilxu bimuli bilmilxi waxyaali wax lagu hagaajinayo wey eh, cuntada lagu hagaajinayey lagu daaweynayay daawada kale xataa way soo geliyen qaar leeyihiin way u taagan tahay marka jamhuur ahlilcilmi waxay isku waafaqeen in arrimahan ayaga ee la sheegay xadiidka lagu sheegay inay min baabi mithaal watamthiil ay tahay oo shay walbaba wax laga suureeyey hadday noqoto wixii muqtaadka la cunayey waxbaa lagaaga tilmaamay faqis calaa gayrihi waxyaalaha kale cuntada bariiskii digirtii ka qiyaas qaado shaciirtii iyo waxaad uga qiyaas qaadanaysaa burki wixii fakahaadka ay fawaakihdaana timirtii iyo zabiibkii baa lagaaga sheegay wixii kalena uga qiyaas qaado waxyaalaha waxa lagu hagaajiye tawaabiisha ya la yidhaahdo cuntada lagu hagaajiyo cusbadii baa lagaaga sheegay wixii kalena waa soo gelayaan jamhuurtu saasay qabaan laakiin daahiriyadu ayagu waxay qabaan ribawiyaadku maxsuur waxay ku kooban yihiin intaa uu xadiidka sheegay xadid cubaad binu saamit wax intaan ahayn haddii lakala fadilo lakala badiyo isku jinsiba ha noqdaane ama midkoodna uu naajis xaadir yahay midna haayib maqan uu yahay kol haddiina xadiidka cubaada binu saamid ayna soo gelaynin riba ma soo gelaysay qabaan nimanka la daahiriyada daahiriyadu saasay qabaan waxyaalahan kale intaa ka baxsan ribawi laa riba fadli walaa riba nasiib midnama galaan sidaas ayuu ku tageen oo xadiidka daahirkiisii ku dhegey daahiriya saas lagu magacaabay sida xooga badanse waxaa weeye jamhuurta qowlkooda sideedaba shareecadu alcilal walmacaani cilooyinka iyo macaanidii ka hadashaayo fiirisaaye dawaata iyo acyaanu shay shayga daatadiisa iyo cayntiisa lagama hadlo waa artay marka laga hadlayo waxyaalaha muskiraadka ee waxwaala kulu muskirin xaaraan baa layihi waxaana timirta iyo cinabka iyo waxyaalahaasa khamre laga samaysan jiri marka ciladu waa iskaarka ciladu iskaarka weeyaan wax allaal marka waxwaalaya oo dadka wareerinaya o dhan ba waa soo gelaya sidaasaa marka xoog badan laakiin jamhuurtaa qaba in xadiidkaasi cubaada binu saabit inta lagu sheegay keliya una ribowiyaadka aynan ahayn ay ka badan yihiin oo xadiidkan min baabi tamthiil suuro iyo suuro dhoweyn iyo mithaal inay tahay ragga qabaa iskhilaafay cilat riba bay isku khilaafeen shaaficiyadu waa aragtaa waxay kuleeyihiin cilat riba afartaa shay ee cuntada ahna ciladu waa aطcmu oo aطacaamu biطacaami baa soo aroortay riban ilaa mithla bimithilin ciladu waa طacaam waxyaalahan lacagaha dahabka iyo fidaduna waxay u taagan yihiin kownuha thamaniya athamaniyatu wa cilada wey waa qiyam mutlafaat waxyaalaha oo idilba wax lagu qiimeeyo ee wax lagu qiyaaso wax lagu kala gato waa lacagta lacagaha markaa lacagnimadaas lacagnimadaa weeyaan waxaa dahabka iyo fidladana ribada keenaya marka wax allaala wixii lacag ah oo la isticmaalo kal awraaqi naqdiya awraaqda naqdiya hadda la isticmaalo oo kale ribadii bay soo gelaysaa dahab iyo fidladii soo gelaysaa ayay yidhahdeen qaar waxay dhaheen iddikaar baa shardiga ah, dacaam keliya ma aha waa in wax la kaydaysan yahay shardi weeyaan bay qaar dhaheen qaar waxay dhaheen wasnigaa shardiga ah, inuu mawsuun yahay qaar keelka calaa kuli xaal cilatu riba bay kuwii iswaafaqay inaanan intan keliya aynaan ahayn ribadu inta ay ka badan tahay cilatu riba bay isku khilaafeen laakiin shaaficiyada qowlkooda waa kan ribadu waxay u qeybiyaan culummadu ribaau lfadli iyo ribaau nasya iyo ribaau lqardi saddexdaasa loo qeybiyaa qur-aanka wuxuu sheegay ribaau lqardi buu sheegay oo in qofka intii deyn la siiyo deynta ayada waktigeedii loo qadaray loo lasu ogaa markii la gaaro inuu ninkii xoolaha lahaa u imaado dhaho acطinii maalii a aw irbini ama xoolahayga isii ama haddii kale iziyaadi iziyaadi buu leeyahy inaad waxayga isiiso waqti waa la gaaray haddii kale waan muddadii waan kuu dheereene adigana igu dar igu dar xoolihii kun shilin bay ahayd shan boqol igu dar anigana bil baan kugu daraya sidaasay marka dhihi jireen marka wadaruu maa baqiya min ariba bilahi subxana wa tacaala inti aad laheyd rasumaalka falakum ruusu amwaalikum laa tadlimuuna walaa tudlamuun inti rasumaalkaa kamana badsan kartid lagaamana nusqaaminaayo ma baqiya min aribana waa inaad ka tagtaabaa lasamray taasa las amray ama riba nasiya iyo riba lfadli iyado axaadiista nabiga alah salam baa caddaysay labada ayaga wixii isku jinsi ahna shuruudooda musanifka inoo sheegi doona saddex shardin loo shardin wixii kale jinsi ahna oo ribowiyaad ahna in laba shardi un loo shardinayo musanifka inoo sheegi doona raximah llahu tacaala ama wixii ama lacaga iyo cunto lasku gadayo inan waxba shardi ayna lahayn ayuu ku keeni doonaa walaa yaxrumu riba ribadu xaaraan ma noqoto yani ribo ma gasho ilaa fi lmadcuumaati buu ku wadaa waxyaalaha cuntada ee la cuno mooyeene ciladu marka waa cuntanimada iyo dacmiga way wad aragtaa marka waa cadeeyey wاdahabi dahabkii iyo wاlfidati fidadii mooyeene wاlcilatu cilada fi taxriimi اmadcuumaat cuntooyinka la cunaayo in la kala fadilo ama midkood xaadir uu noqdo midna maqan yahay haddii kala jinsi yihiin ciladu waxaa weeye aطucmu wey in uu yahay shaygan shay madcuum oo la cuno oo la quuto o la dhadhamiyo kol haddii shaygu madcuum uuba yahay isku jinsi hadduu yahayna in la kala lama ogolo in midkoodba uu maqan yahayna lama ogolo laba shay oo laba ribaa gasha riba iyo riba gasha haddii isku jinsi yahay hadduu kala jinsi yahayna riba e, nasiya besa gasha riba nasiya besa gasho waa la kala fadili karaa waa la kala badin karaa hadduu kala jinsi yahay laakin yadan biyadin baa shardi ho iyo ho inay tahay marka ciladuna waxaa weeye adoocmo wa fi taxriimi dahabi walfida <clears throat> dahabka iyo fidada xaaraannimadeeda ciladeeduna fi taxriimi dahabi wa fii cilati taxriimi dahabi dahabka xaaraannimadiisa ama xaaraam yeelidiisa riba ay gelayso iyo walfidati fidada cilada ay ku gelayso xaaraannimada waxaa weeye kownuhaa inay kownuhumaa inay dahabka iyo fidadu ay yihiin qiyam ashyaa qiyam alashyaa ashyaada waxaa lagu qiimeeye wax lagu kala gato haddaad rabaan wax soo garato lacag ma wax kusoo gadan dhar kuma gadanaysid cunto cunto kuma gadanaysid inta badan lacag ba wax lagu kala gataa wax lagu qiimeeyaa marka lacagnimadaas wey waxaa keenaysa haddii dahab iyo fidlada meesheeda wax kale ay galaan oo lacag kale ay gashana wixii dadka ay ku heshiiyaan o dhan baa lacag noqon karee xataa maqaar haddii lagu heshiiyo inuu lacag noqdo oo la yidhaahdo jildigaasi xoolaha intaan googoosono ariga besa ayaa saas ahoo lacag noo ah hadii la yidhahdo lacag bay noqonaysaa marka lacagnimadaasa marka cilada weye dahabka iyo fidladuna waa usuushi weye waa maqisi maqiis caleyhi asl iyo farac bay isku yihiin marka faracuna asalku mar walbaba xagga xukunka ku raaci kol hadday ciladu iskaga mid yihiin ciladuna waa qiyaam alashyaa iyo athamaniya lacagnimada ayaa ciladii ah faidaa biica madcuum idaa biica haddii la gado madcuumu wax la quuto oo launto la cuno bimadcuumin wax madcuumahoo la cuno haddii lagu gadaayo oo min jinsi jinsigiisa ah laba shay oo labadaba dacaam ah oo isku jinsi haddii laisku gadaayo ku shirciy wuxuu ka yidhi kaburin bur biburin bur lagu gadaayo burku waa madcuum waa lacunaa burka waa la cunaa marka isagii oo kale jinsigiisaad ku gadaysaa ushturida waxaa loo shardiyaa fii beycihi marka laisku gadaayo halaathata umuurin saddex amar saddex shay baa loo shardiyaa labada shay ee isku jinsiga ah ribigiyaadkana ah ribigiyaadna waxaa la dhahaa madcuumaadka iyo iyo ahmaanta lacagaha ee waxyaalaha la cuno ayaa ribigiyaad la yirahdaa dharka iyo waxyaalaha kale ma soo gelayaan ribigiyaad iyo kabaha iyo waxaa ma soo gelayaane marka wuxuu leeyahay fain biica madcuuma bimadcuumin min jinsihi ka burin biburin ushturida fii beycihi halaathatu umuurin baa loo shardiyaa almumaahalatu fi lqadar inay isku mithl yihiin oo isleegyihiin xagga qadarka oo aad tiraahdo kiilo bur ah iyo kiilo bur ah waa shardi markaas lama kala badin karo kiilo iyo laba kiilo hadday noqoto laisku gadayo isla bur isku isku jinsiya ribaa lfadli baa meeshaa gashay marka shardiga koowaad waxaa weye almumaahala fi lqadar shardiga labaad waxaa wey altaqaabudu qabla tafaruqi intaan la kala dhaqaaqin labada wax qofka laga daraysay labada shay ribowiyaadka isku jinsigaas dhaafsanaysay waa inay kala qibdoodaan labadii shay qabla tafaruqi intayna kala dhaqaaqin oo kala tegin walxuluulu weeye shardiga saddexaad inuu yahay caqdigu caqdi xaali ah ajal iyo e, e, inuuna noqonin wax maaratay mud midkood waa inun muajal ahayn o una marka e, midkan wuxuu xoojinaya ataqaabud unbu xoojin ataqaabud unbuu xoojinaya marka inaan meesha caqdiga laguba sheegin wax la yidhaahdo eh, ajal iyo muddo iyo aan lagu sheegin oo xaalla uu yahay markaaba lasiiyo wain kaana hadduu yahay min gayri jinsihi in kaana hadduu yahay baycu madcuum bimadcuumkii cunto cunto lagu gadaayo markaan ka hadleyno min gayri jinsihi midka wax lagu gaday midka kale hadduu jinsigiisa unan ahayn ka burin burbaa bishaciirin lagu gadaayaa moordi ama qabandi ushturida waxaa la shardiyaa shardaani waa laba kale jinsi burki iyo shaciirta laba shardiyaa marka loo shardiyaa si aada riba ugu dhicin alxuluulu baa la shardiyaa in waqtigii xaali uu yahay muddo una lahayn wataqaabudu in lakala qaato qabla tafaruqi intaan lakala teginna ayana shardi weeye maxaa banaan wajaaza tafaadulu in lakala badiyase waa banaan tahayoo waa kala jinsi labada shay oo kala jinsigaah waa bur iyo qabandi waa bariis iyo sonkor laba shay oo kala jinsiga waa lakala badin karaa isku qiimo ma noqonayaan laakiin in aad markaad kala qaadanaysaan hooyo hoo ku kala qaadataan yaa la rabaa kol haddu wixii beec ba yahay wain baaca naqdan hadduu lacag gado min jinsihi lacag jinsigeedaabuu ku gaday lacag lacag ku gadanayaa ka dahabin dahab bidahabin lagu gaday oo kale shurida shuruud halaathatu lmutaqadima shuruuddii saddexdeeda hore ayaa loo shardiyaa shuruuddii saddexdeeda waxay ahayd kow almumaathala fi lqadar inay isku mithil yihiin laba ataqaabud hoo iyo hoo tahay saddexna waxaa weeyaan alxulool haddii lacaguguna waa oo kale ayaguna isku jinsi bad yihiin wain baaca hadduu gadaayo bigayri jinsihi lacagihii buu isku gadayaa laakiin waa laba lacagood oo kale jinsi ah ka dahabin dahabaa bifidatin fida lagu gadayaa ushturida shardaani labadii shardi ee labadii cuntada kale jinsiga loo shardiyey ayaa loo shardinayaa maxay ahaayeen alxuluulu wataqaabud inay xaalla yihiin oo inaan ajal iyo muddo ayna jirin taqaabud iyo qabla tafaruq marka intaa lakala tegin lakala qaato labadaa shardi baa shardihaa wajaaza waxaase banaan laba lacagood oo lakala laisku gadaayo dollar iyo lacag eh, shilin oo kale laisku gadaayo jaaza tafaadulu in lakala fadilo lakala badiyo waa banaan tahay walidalika nabiga alayh salam markuu ka hadlay eh, arrimahaas inay riban yihiin yadan biyadin ilaa yadan biyadin sawaan bisawa faida اkhtalafat اlashyaau buu nabig alay slam fi riwaayati ikhtalafat asnaaf asnaafta hadday iskhilaafto fabiicuu kayfa shiitum idaa kaanat yadan biyadin haddii labadii shay ay kala jins yihiin saad rabtaan ku kala gato o kala fadila ida kaana yadan biyadin ho ho hadday tahay oo laisku dhiibaayo markaaba wain baaca madcuuman shay madcuum ahoo la quulaysto la cuno baaca shaksiga hadduu gadaayo madcuuman shay cuntoo la cuna sida bur iyo shaciir oo kale iyo ayuu wuxuu ku gadaayaa binaqdin lacag buu ku gadanaya saxa mutlaqan waa saxaysaa mutlaqan shuruudii o dhan aan soo maray o dhan lama shardiyo waxba dhib ma laha waa la kala badin karaa waa lasl wax muxuu ahaa taqaabudkii fi majlis alcaqdi waxba shardi maaha waxba shardi maaha marka saxa mutlaqanta waa saas wa yuctabaru waxaa la ictibaaraa atamaathulu fi lmakiili bilkeyl waxaan soo sheegnay tamaathul baa shardi ah fi lqadari labada shay isku jinsiga inay isku mid yihiin oo isleeg yihiin kiilo iyo kiilo ama maaratay koobo iyo koobo marka laleeyahay ashyaadana la fiirinaya ma ba mise waa mawsuunaad asalka waxaa wey lacaguhuna mawsuun bay ahaan jireen cuntaduna wuxuu ahaan jiray makiil buu ahaan jiray walidalika waxaa soo arooray alwasnu wasnu ahlu maka walkeylu keylu ahli اlmadiina markii miisaan laga hadlayo reer maka oo lacago iyo tijaaro iyo becsharo iyo wa ku becsharaysan jiray oo lacagta ku isticmaali jiray oo lacagihii dinaarkii danaaniirtii faris iyo ruum lacagahoodii ayagu miisaankaasi caan ku ahaayeen marka wixii miisaan la yirahdo waxaa looga harayaa reer makaa looga hari markii la yidhaahdo wax la beego iyo koobo iyo waxa raashin buu ku tacalluqaayo beeraleyda reer madiina saas weeyaan marka shaygan marka laleeyahay tamaahul baa shardi ah inay isleegyihiin labada shay baa shardi ah waxaa la fiirin shaygan ma makiil ba mise waa mawsuun hadduu shaygun makiil yahay waa in miiskiisa iyo koobadiisu ay isleeg tahay shardi wey haddii shaygii makiilkaha la miisaayey miisaan la saaro miisaan la saaro oo marka dhanka miisaanka laga saaro ay isleekaadaan dhanka kaylkana ay mutafaawidka yihiin oo kala bataan kaylkaa la fiirin leanna asla shaygan kayl miiska asla u ahaa ha miisaanka waa isleeg yihiin laakiin markii la yidhaho koobaha lagu miiso waa kala waa kala duwan yihiin waa kala duwan yihiin miisaan bisiisa culeysku iyuu xisaabaa xagga culeysku fiiriyaa laakiin miisku wuxuu isaab fiiriyaa ashyaadan la gelinayo laga yaabaa laba shay oo saddex afar shayba koobad inay buuxisa laga yaaba afar shay inay koobadi buuxiso ayaa dhici karta marka haddii shaygii makiilkaha ee la beegi jiray ee beeg lagu yaqaanay miisaan la saaro xagga miisaankan oo mutasaawi uu islekaado laakiin markii hal la beega layihahdo beega uu mutafaadil yahay riba ayuu soo gelaysa riba wey liannahu wixii loogu talagalay oo keelkaha o ictibaartu yaha la fiirinaya kaasna waa la kala fadilay riba alfadli baa soo gelaysa walcaksu saxiix oo wixii mawsuunkaha ee miisaan lagu yaqaana haddii la beego oo marka la beego ay isku miisaan isku beeg u noqdaan laba koob laba kooba ay noqdaan miisaankuusa ay mutafaawid ku yihiin ribawlfadli baa soo gashay marka ictibaarku waxaa weeye shayga la miisana waa inuu miiska iska leekaado shayga la miisaamana miisaanka waa inu iska leekaado shaygii miisaankiisi iyo keelkiisa la garan waayo ma mawsuuba mase waa makiilba beledkaas markaa la joogo waxay ku dhaqmaan baa lagu maamulayaa saasuu ku dhihi doonaa wa yuctabaru tamaathulu iyo isku is-aadinta iyo isku mithil ay yihiin waxaa la ictibaarinaya waa inay isku mid noqdaan baa layidhi fi waxa la miiso bilkeyli baa la ictibaari miiska iyo koobadi baa la ictibaari oo la qiimeen wlmawzuunu ashyaada la miisaamana waxaa la ictibaari oo lagu kala bixi oo la ogaan la firini tamaathulkiisa bilwasni miisaanka lagu ogaani oo inuu miisaankii uu iska leekaado haddaba intaa hadduu kusiiy qaacidu ku siiyey qaacidada marka mithaal buu ku raaciyey wuxuu ku yidhi falaa yasixu ma asaxayo ridli burin radal bur ah biridli burin radal bur ah in lagu gado ma banaana goormayna banaanayn idaa kaana markuu yahay yatafaawatu burkaasi hadduu kala badan yahay oo tafaawud uu ku jiro oo kala badan yahay bilkeydi marka la miiso marka la miiso maxaa yeelay burku ma makiilba mise waa mawsuun horta ya maxaa qaacidadii burku muxuu madcuumaadku waxay ahaayeen makiil waa la beegi jira hadda wax kastaba miisaanka la saara kiilo beriisa isaar miisanka ubaarsanay sooma hadda waa lasmiisama lakin war waxaan jirtay madcuumaadka makiil bay waa lamiisi jiray koobaa lagu miisi jiray a ah, koobaa lagu miisi jiray iyo waxyaala logu talagalay mudka iyo eh, mxuu aha saaca iyo eh, rodolka iyo waxyaalahaas lagu mxuu ahaa lagu miisi jiray kaasaa lagu miisi jiray marka burki oo ah shay makiil ah yaa wuxuu ku isticmaalay rodol buu isticmaalay rodolkuna waa wasni rodolkuna wuxuu kamid yahay waxyaalaha lagu miisaamo kamid yahay waxyaal wax lagu miisaamo ayuu kamid yahay hal rodol oo bur ah iyo hal rodol oo buruhu isku gaday way isleekaadeen xagga miisaanka iyo rodolnimo marka la fiiriyo laakiin markii la yidhaahdo war asal burku waa la beegi jiray balbaagga fiiriya waa kala tageen a ah, oo labadii rodol ee isku miisaanka isku midka ka ahaa baaggii ku labateeno midna waa bada midna waa yaryahay halkaa maxaa soo galay marka riba esh riba alfadli bay noqotay marka wuxuu le falaa yasixu ma saxaayo ridlu burin rodol bur ah oo miisaankaa rodolkaa la saaray biridli burin rodol bur ahoo miisaanka rodolkaa la saaray idaa kaana yatafaawatu hadduu kala tegaayo burkaaya burkaas laisku gada laisku miisaamay bilkeyla xagga miiska haday ku kala yihiin leanna waxaa la ictibaari waa keelka wey keelka la ictibaaraya miiska wayajuusu waxaa banaan dhinaca kale irdabun biirdabin irdab waa wax asaguna aalo wax lagu miiso oo masaarida ayay u ahaan jirtay waxyaalaha wax lagu miiso weye waa makiil irdabku haddii rodolkii asaga ahaa meeshii aan rodolka saaray burkii irdib haddii lagu miiso irdib kale oo isagoo kale oo bur ah lagu gado hal irdib iyo hal irdib oo bur ah oo isleeg ayaa lisdhaafsaday taa ayada waa banaan tahay wain tafaawata alwasnu walow miisaankiba ha isdhaafo ha iskhilaafe markii miisaanka la saaro way kala badan yihiin laakiin markii la miiso burkii iyo burkii xagga miiska waa iska leegyihiin miiskaa ictibaar leh miiskaa la fiirini miisaanka lama fiirinayo waa saas marka shaygii mawsuun ah shaygii makiin ahaa haddii wasankiisa uu isleegyahay ictibaar ma ahe waa inuu kaylkiisa isleekaado laba mithaal buu ku siiyey burkii oo makiil ahaayoo lamidisi jiray haddii la rodliyo oo radalka uu iska leekaado tafaawudna uu ku jiro xagga miiska markii la fiiriyo uu kala badan yahay ribaa baa soo geli laakiin shaygii burkaha ee makiilkaha irdabkiisii wax lagu miisi jiray haddii loo isticmaalo irdabin biirdibin loo isticmaalo isleekaadana ayaduna jajuuzu way waasaxaya wain tafaawata alwasnu miisaankii una lahaynba haddii lala aadase haba kala tagee haba kala tage wاlmuraadu ma kana yuuzanu aw yukaalu fi اlxijaazi fi cahdi rasuuli الlah haddaba wasankeed iyo keelkan xagee lala aadi masderka waa xagee xageelu kala bixi wuxuu ku leeya wlmuraadu muraadka ma kaana yuuzanu waxa la miisaamo o yukaalu ama la miiso fi lxijaazi xijaaz wixii la miisi jiray oo la miisaami jiray baa loo jeedaa dhulka xijaaz la yihahdo maka iyo madiine iyo wamaa xawlaha ayaa waxaa la yihahdaa wamaa xawlahuma baa xijaaz la yihahdaa xijaaz wixii lagu miisi jiray lagu miisaami jiray la isticmaari jiray fii cahdi rasuuli llahi sala la alay xilligii nabiga kaawaya miisaanka iyo keylka micyaarka sharciga ee la fiiriyo ee lagu kala baxo midkaa weeyaan wixii markaa miisaan la saari jiray waqtigii nabiga ama mikaal la saari jiray keyl lagu miisi jiray keyl ama maahe miisaanka qadarku ahaan jiray ama keylka qadarku ahaan jiray waqtigii nabiga kaa un lagu socon fain juhila haddaba haddii laga jaahil noqdo xaaluhu shaygan asaga ahe eh, madcuumka ama cuntada wax la gadanayo xaalkiisa la garan waayo ama kiilun ama wusuunun baa la garan waayo war shaygan ma makiilba wax la miisi jiray miya la miisi jiray mise miisaan baa lagu kala bixi jiray baa la garan waayo see la yeeli uctubira bibaladi lbayci beeca wax lagu kala gadanayo meesha wax lagu kala gadanayo beledkaas waxay isticmaalaan unbaa lagu kala baxaya la ictibaarinaya haddii dadka wadanka magaalada degan ay miisaan isticmaala misanka ma ku socon waa in miisanka marka laiska leekeysiyo labada shay isku jinsi haddii yihiin hadduu yahay makiil waxay u isticmaalaan keelka iyo mimiskaas la isticmaalaya nacam wain kaana mima laa yuuzan hadduu yahay wixii asaga ahaa wax la miisaamo ma baha labada miisaamo xabad xabad ba loo qaataa walaa yukaalu lamana miiso wax la miiso maaha fi lcaadati sida caadada lamana miiso lamana miisaamo a walaa jaafa lahu walaa jafaafa lahu jafaaf iyo angeegna ma laho wax qoyaanka lagu gata weeye hadduu angeego maba ictibaaro dama lagama leh see la yeeli kalkithaayi wsafarjal walutruji oo kale waxyaalaha khiyaarka kathuhu waa noo sida qaraha iyo dhankaasu raacaya safarjalka iyo waxyaalaha hadda sharaabaadka laga casiiraadka laga samaysto utrujka waa noocan marka la yiraahdo burtuqaalka oo kale ama limacaanta oo kale iyo waxaa weeyaan iyo bashoonki bashoonki bashoonki iyo waxyaalaha wey kuwaasaa loo isticmaal wax laga waxaya marka markay biyo leeyihiin unbaa la dhiijistaayo biyaha laga cabaa ictibaartooda waxaa weeyaan laa jafaafa lahu angeeg ma laha haddii ba wax dhintay wey lagana miisaamo lamana maarata miiso see la yeeli angeegna ma laho meesha inta badan labada shay miisaankooda marka la fiirinayo wax laisku galaayo waa inay xadulkamaal gaaraan ku dhihi doonaayo angeeg iyo jafaaf markaas unbaa labada shay la ogaan karaa inay isleegyihin in kale hadduu midna qoyan yahay midna angegan yahay ama labadaba ay wada qoyan yihiin hadha way nusqaamayaano ayaduna ribaaulfadli baa soo gasha laba ashyaa waxaa timid marka aan la miisaanin la miisinna angegina oo goyaankaa lagu kala gato kifihii iyo safarjalki iyo udrujki iyo qarihii iyo waxyaalaha wey iyo liimihii iyo waxyaalahaas weyaan see la yeelayaa lam yasixa ma saxaayo baycu bacdihaa barkeed in la gado bibacdi marka kale laiskuma gadi karo inta hadhow u tafaadul imaan lahaa oo laba shay laba qara inta isku darto isku kala galato laba qaro ama liin iyo liin <coughs> isku galato hadhow ay noqon laheed inay kala bataan oo jahaalada tamathulka inay isleeyihiin jahaalada haddii meeshaasi laga cabsado waxaa weya waa laga fogaanaya waa laga fogaanaya haddii laisku gala ribaulfadli baa ka imaan karta qaacidaa marka jirtay aljahlu bالtamathuli kalcilmi bالtafaaduli fi اlxukmi waa qaacida muhima weeyaan fi baabi الriba marka laga hadlaayo baabka baab riba marki laga hadlaayo qaacidaas inaa xifdiso waa muhim aljahlu bالtamathuli labada shay inay isku mid yihiin oo isleeg yihiin haddiiba jaahil laga noqdo kalcilmi bay lamid tahay adoo yaqaano og bitafaaduli inay kala badan yihiin adoo inay kala badan yihin ogaada lamid tafaadulna muxuu ahaa xarabuha riba lfadli laba shay isku jinsi in lakala fadilo ma banaaneen walidalika timir iyo zariib in lasku gado baabu muzaabana ama baycu muzaabana waa la diiday maxaa yeelay waxaa laga jaahil noqday tamaathulki waljahlu btamahuli kalcilmi bitafaaduli fi lxukmi marka lam yasix baycu bacdihaa barkeed in la gala bibacdi marka kale ma banaana falow baaca buran biburin hadduu burbur ku gado juzaafan duuduub lam yasixa ma asaxayo juzaafka waxaa la weeya shay laa yuclamu kaylo walaa wasnuhu waxaa miisaankiisa iyo keelkiisa mid la garin marka iska tuuran oo karoor ah ayaa waxaa la dhaha juzaaf haddii lacag ay tahay waa soo marray shaaka bur raashin meel tuuran oo la garanaynin miisaankeeda qof kalean uuna garanaynin hadduu duuduub iyo jimlo uu qofkan kale ku gato lacagna bixiyo dhibaato ma leheen dhibaato ma leheen takfir ru'ya baan soo marray araggaasaa ku filan laakiin laba shay oo ribowgi oo isku jinsi ah hadii laisku gadaayo waa bur iyo bur labadooda waa juzaaf keelkiisa iyo miisaankiisa midna lama garanayo lama sixa ma asaxayo maxaa yeelay aljahlu biاtamathuli kalcilmi bitafaaduli fi xukma soo gashay labada shay inay kala badan yihiin ila laba shay isku ribowiya isku jinsiya in la kala banaaneen haddii aad garan weydo inay kala badan yihiin aad kala garan weydo inay kala badan yihin baa lagu xukumi inay kala badan yihiin marka riba sidaa darteed buu leyahy lam yasixa ma asaxayo wain dahara wain dahara walow dahara haba soo muuqdo min bacdu kadib markii lakala gatay kadib tasaawiihimaa inay isinaayeen kaylan xagga miiska inay isku mid ahaayeenba hal abaahirta markii dambe caqdiga waqtigiisi haddii jaahil ba u jiray oo la kala garan waaye jahaalo ay jirtay waxaa weeye lama kala gadan karo wa inamaa tuctabaru lmumaathalatu xaalata alkamaal marka laleeyahay labadan shay waa inay isku mithli yihiin waa timir iyo timir waa zabiib iyo zabiib waa shaciir iyo shaciir marka laleeyahay waa inay isku mithli yihin hadday isku jinsi yihiin waa inay sawaan bisawa waa inay yihiin hal kiilo iyo laba kiilo toban kiilo iyo toban kiilo konton kilo iyo konton kilo waa inuu yihi marka laleeyahay goormaa la ictibaaraya ah, halaisleekeysiiyadii baa laga sii dabategey halaisleekeysiiyo oo labada shay ee isku jinsiga ee ribowiga ah shardigii anu shardina muxuu ahaa atamaathulu fi lqadar soo maahen tamaahulkii baa weli lasii haystaa tamaathul bes lagu kaaftoomi maaye marka aad leedahay waa isleegyihin oo waa kiilo iyo kiilo aad leedahay waa markee labadooduba xadulkamaalki ma gaadheen mise mina fi ariiqihi ila alkamaal wuxuu u socdaa uu ku bislaan lahaa midna waaba usoo dhammaatay meeshii dhamaystirkii uu ku kaamil noqonayo inuu gaaray kol hadday sidaa tahay lama ogolo ribadii bay sogeli ribaalfadli bay soo geli ribaalfadli ah, ayay soo gelaysaa mathalan timir iyo rodb timir iyo rodob timirta waxay gaadhay xadulkamaal bay gaadhay markay timir noqoto ay madoobaato isku dhadho biyihii ku jira faraha badnaa uu ka baxo ayadoo dhan de intay aheed runteeda kusoo hadho timir baa la dhahaa waa xadulkamaal laakiin markay rodobta waa arta intuu leegyahay rodob waa arta intuu leegyahay rodobka intaasuu leeyahay timirtan hadda aan cuno saddex laabkeed ahaan yuu ku dhow yahay rodobka biyihii baa ku jira way buuran tahay iyadoo dhan way balaaran tahay kadalikum الzabibu wاlcinabu cinabka waad aragta hadi soo ma arka cinabka ya meesha waxaa lagu gadaa meelaha subermarketyaha lagu gadaayo soo ma arkin intuu leegyahay cinabkaas wuxuu ku socdaa zabiibkaad arta intuu leegyahay zabiibka arta intuu leegyahay bu ku socdaa zabiib markuu noqdo waa kamaal markan kale inta uu leegyahayna waa cinab soo ma arti labadaa shay laiskuma gadi karo ayaga oo labaduba cinabana laiskuma gadi karo ayagoo labaduba rudabahana laiskuma gadi karo laakiin hadday zabiib wada yihiin ama timira yihiin oo labada xadalkamaal ay gaaraan miisaankooda ama keelkooda u sleekaado mithla bimithil uu noqdo ayadu waa la gadi karaa dhimaato male meel u laaban ma jirto nabiga alayh isalaatu wasalaam markuu ka hadlaayey eh, beycu tamri eh, beycu tamri cala ruusi nakli maalan eh, arudabi bitamr marki lagu hadlaayey oo beycu musaabana wuxuu yihi ayanqusu rudabu idaa yabis saasuu yihi ayanqusu rudabu ilaa yabis rudabkan markuu angego oo timir gaaro sooma nusqaamayo haabay dheheen khalaas ciladii waaba soo baxday marka marka markuu radab yahay kiiladiisa kiilada radabka ah haddaad u ood ku gado kiilo timiroo caada ku gado hadhow kiiladan radabka wuxuu noqon karaa nuskiilu noqon karaa markuu gaaro xadda timirtu gaaro isku fadhiista ah, wuxuu gaari nuskiilo ayuu noqon meesha waas ku gaday marka kiilo timira yaa nus kiilo ku gaday soo marti marka waa beycu tamri bitamrin mutafaadilan riba fadli halkaas ka soo gashay marka wuxuu le wa inamaa tuctabaru lmumaahalatu mumaahalada iyo isku midnimada isku midnimada xagga qadarka ay isku mid yihiin waa cala ictibaari xaalat alkamaal markii labadan shay ay labadaba xaalat lkamaal gaaraan fa xaalatu kamaali thamrati haddaba timirta kamaalkeeda marka ay gaarayso ay dhamaystirmaysa waa goorma aljafaafu wey waa inay angegto oo biyihii ka baxaan oo radabnimadii ay ka baxdo oo timirtan hadda naqaana ay kusoo fadhiisato ay noqoto markaasa xadulkamaalkeeda markaasaa timir kale iyadoo kale lagu gadi karaa falaa yasixu maa saxaayo ruabun rudab in birudabin radab lagu gado labadoodaba hadha way nusqaami doonaa lama kee badan doona aw mase ruabun radab bitamri timir lagu gado ma banaana laana radabka iyo timirta hadda aad isku miisaanka ka dhigtay hadhow radabka wuu nusqaami doonaa wakada sidaasoo kale cinabun cinabna bicinabin laguma gari karo maxaa yeel labada cinab ee waaweyn burbur hadda arkayso hadhow markay nusqaabaan way kala badan karaan jahaalaha ku jirta ma isleekaan doonaan minka min kale inay isleekaan doonaan in kale lama garan karo kol haddii aljahlu bitamaathuli uu meesha soo galana kalcilmi bitafaaduli baad ku fadhiisanaysaa kada cinabu bicirabin aw bizabiibin zabiib in lagu gado yani cinabu bizabiib cinab iyo zabiib liskuma gari karo cinab iyo cirabna laiskuma gadi karo rudab iyo timir laiskuma gadi karo rudab iyo radabna laiskuma gadi karo laba shay oo xadulkamaal weli gaarin iyo mid xadulkamaal gaariyo mid aan weli gaarin laiskuma gadi karo wey wain tamaathalaa walow tamaathalaa markaa laisku iibinayo cirabka iyo zabiibka isku mid ha noqdaane xagga wasanka eh ama xagga mayska iyo miisaanka eh fain lam yajib minhu tamrun hadduuna rudabka xaggiisa timir una noqonin walaa zabiibun zabiib una noqonin cinabkiina oo xadu zabiib una gaarin xadalkamaal ah lam yasixa ma asaxaya baycu bacdihi barkii in lagu iibiyo bacdi marka kale ma banaana saas ku leehay marka in rodobki laisku iibiyo ma banaana in mid rodab ahoo weli xadulkabaal aan gaarin iyo timirtii xadulkabaal gaarin laisku iibiyana ma banaana wakadalika muzabiib walcinab waa saa iyaduna sidaa weeye walaa yubaacu lama gado daqiiqu bidaqiiqin daqiiq raashin la shiiday wey bidaqiiqi raashin la shiiday laguma iibin karo a ah, laba raashin la shiiday labadaba oo aarta de shiidka marki raashinka la shiido qaar waxay noqonayaan buday noqonaysa buday noqonayaan kuwa xoogow jariila ku jirto o adeega ku jira marka waxay litafaawutihima fi nucuumati walkhushuuna waxay ku kala tirsan yihiin xagga budanimada iyo jtaleeca iyo xagga khushuurada iyo adeega ku kala duwan yihin isku miisaan ma aha isku miisaan ma aha naam walaa yubaacu daqiiqu bidaqiiq inay miisaankooda isleegyahay baan la ogeyn walaa daqiiqun buro biburin burkii xabada ahaa burku markuu xabad yahay bir laguma gadi karo walaa khubzun kibis bikhubsin kibis laguma gadi karo a xabad rooti xabad rooti laskuma gadi karo maxaa yeelay saamaynta mid walbaba naarba labadaba muufaha iyo kibista iyo rootiga iyo waxaan waxaa lagu kariyay dab lagu kariyey dab lagu kariyey dabka asagaa marka isku meel ma gaadhayo isku meel ma gaadhsiinayo mid buu si fiican u gaari oo laga yaabo inu isku dhajiyo kuwuu markuu saa u ballaariyo oo calooshii hoose uu saa uga soo ballaariyo neef uu geliyo ayaa marata laga soo qaadi laga soo qaadi marku isku mid ma aha walaa khubsun khubis kibis bikhubsin kibis laguma gadaayo tamaahulkoodaana la hubin kol haddii jahaalo timaadana waxaa lagu xumbaaraya tafaadul inay kala badan yihin ribaabulfadli baa soo gashay walaa khaalisun cunto khaalis ah sida bur aan wax kale lagu darin ma banaan lagu gado bimashuubin mid wax kale lagu daray ha bur iyo qabandil isku daray in bur khaalis lagu iibiyo lama ogolo maxaa yeele burkan khaaliska ah, waaba aragtay oo miisaankiisa waa ku cadyahaye kan laysku daray burka iyo qabandida laisku daraya yaa war loo hayni intaa idhan tahay inay tamathul ujira inay kala badan yihin lama ogo marka halkaasa waxaa kasoo baxaysa inuu maashi uu tafaadul inuu imaada imaanaysa jahaaladana tafaadul bay keeniba sideedaba walaa madbuuqun shay cunto la kariyey biniin cunto caydhiina laguma gadi karo cunto bisil iyo cunto caydhiina ah, hilib bisil iyo hilib caydhiina walaa bimadbuuqin mid la kariyey ayaa laguma gadi karo wa maxay walaa walaa madbuuqin bimadbuuqin buu ku wadaa laba cunto labadooba karsana laskuma gadi karo mid karsana mid celin laskuma gadi karo ilaa an yakifa inuuba khafiif yahay oo uu fudud yahay o yar yahay adabku karinta mooyane dabkaa la saaray saameyn badanba inan kulahayn oo wax yaroo tamiis loogu talagalay un inuu dabka loo saaray laakiin hadduu yahay wax karin ah cuntadan ayadee la keliyey iyo cuntada ayadee kale la keliyey dabkii saamaynta ku kala lahaabaa kala badan saa darteed waxaa imaanaysa halasku gado markii la dhaho inay tamaahul ugu meesha imaan waayo oo kala bataa imaan karta cabsidaasa laga baqayaa inuu ribaabulfadli lagu dhaco laakiin haddii dab loo isticmaalay shaygan isticmaalka dabkuna uu wax yaroo khafiifa uu yahay saamaynta uu kuleeyahay wax khafiifa weeye ka tamyiizil casali sida maaragtay malabka tamyiizintiisa o kale dabka waxaa loo saaray malabka loo hagaajiyey liyumayiza min shamac waxyaalaha maaratay eh, malabka la socda eh, mxuu ahaa dowska waxay dhahaan iyo dowski iyo mxuu ahaa ilm ilm may dhihi jire ya wixii ku dhex jira e, indhaha mxu aha dhalmadaxii iyo dhalmadaxii iyo xanjidiisii iyo waxaas markaas malabka saafiya malabkaa saafiya marka malab kaloo saafiya waa lagu gadi karaa hadda saameyn kuma yeelan dabki qashinki laga saaray wasamnu asaguna kadalika ka tamyiizi samni subagii baa hadda tamyiis lagu samey danbaa la saaray maxaa loo saaraya liyumayiza samnu min allabani a ah, marka burcad uu yahay eh, eh, intii la lulo neefki eh, caanihii la lulo uu burcadkii lasoo bixiyo burcadka waxaa kudhex jira waa aratay oo caani ba kudhex jira caani ba kudhex jira marka dad la saaraya subagii oo dhay ah yaa soo bixi wixii kale oo caana ana ya haddaad rabto iska xantayso ah, mataqaana ya ah, werigii reeadiin samayn wax ugu macaan bay jirta saasa la dhihi jir waraasa la dhihi jir Ah, soosaar ma sheekh ah, ma la helay haddaan umalen ilah markii mel ayib marka subagaasaa loo jeeday subagii marka tamiis naarta waxaa loo isticmaala litamiizi faqat kaas marka waxaa weeyaan kal matbuuki ma aha ah, a isaguna suba ka isagoo saas iyo suba kalo saas waa la isku gadi karaa saameyntii naartina saameyn yar bay ahayd tamiis iyo in caanihii un laga saaro un bay ahayd walaa yajuuzu muddu cajwatin wadirhamin wadirhamun bidirhamayni a waa miaal muddu cajwati wadirhamin baa la dhahaba walaa yajuuzu ma banaano muddu cajwa bahasha timirta cajwada layihahdo waa nooc timir ahoo madiine ka baxday cajwada eh oo hal mud ah mudkuna waa kafkaa muggiisa waa arbacatu waa rubcu saac rubcu saac baa mud la dhahaa ilan saaci waa meeqa afar mud weeyaan marka saacio afar loo qeybiy meeshiiba waxaa la dhaha mud la dhahaa marka nin baa wuxuu loo soo orday hal mud oo cajwa ah iyo hal dirham buu suuqa la yimid muxuu ku gadan rabaa laba dirham oo gadanaya buyiri timirtan ayada ahee budka ah iyo dirhamkeeda la socda ha lagaga gata laba dirham bu yihi a ah, ma banaana maxaa yeele meesha waxaa hoos galay laba shay oo ribowiyaad ah iyo horta laisku gadanayaa cajwadana waa ribowi daraahimtana waa ribowi mid kamida ah waxaa la socda shaygaas kale ribowi jinsigiisi baa la socda marka laba shay oo ribowi oo isku jinsiga oo dirham iyo dirham dirham iyo dirhamayn isku jinsi ma waa isku jinsi mutafaadil wey horta ma banaana ajwada marka meesha lagu wado min baabi taxaayul wey waa maslada maarata la yihah shadu dharaa'ic baa la yihahda waxaa la rabaa in hal dirham laba dirham lagu gataa la rabaa waxaa marka lagu soo gabanaya ajwa lagu soo gabanaya ajwa lagu soo gabanaya haddaadan iraahno kuma soo gabanayo beeca mu wadaana qiima ahaan haddii la qiimeeyo oo mudkar cajwada iyo dirhamkoo iswata la qiimeeyo oo la qaabiliyo laba dirham la qaabiliyo laba midun bay noqonaysa inay isleekaadaanna waa dhici kartaa qiima ahaan oo halkan midka iyo halkan dirhamka iyo labada dirham inay isleekaadaan oo labada dirham labadnimadii inay cajwada ay kan kabto oo isagana uu udhigmo waa dhici kartaa inay qiim ahaan kala fadli badnaadaanna waa dhici kartaa oo marka uu soo galo aljahlu bitamaathuli kalxukm bitafaaduli kalxukmi kalcilmi bitafaaduli fi lxukmi qaacidada baad kusocodsiinaysa weligaaba walaa yajuuzu ma banaano muddu cajwatin timirta cajwada la yihaahdo timiraha kalan waa lamide eh iyo wadirhamun dirham dhinac taagan in bidirhameyn laba dirham lagu gado ah, maxaa yeele labadan dirham iyo hal dirham isku gaday khibaalfadli weeyaan haddii ajwada laga soo istaago la waa la qiimeena qiimahooda lama yaqaano marka meesha waxaa mar walba wuxuu noqonayaa inay labada kala bataan may noqon o bimudayni o ah, bimudayni laba mud in lagu gado ma banaana bimudayn wuxuu ka wadaa muddu cajwatin wadirhamun wadirhamun bimudayni ah, hal mud iyo dirham in laba mud oo mxuu ahaa cajwa in lagu iibiyo halkan marka wxuu noqonaya hal mud oo laba mud lagu gaday noqon dirhamkuna waxaa weeyaan waa min taxaayul buu noqon karaa ama isaga laftirkiisa qiimihi buu dhinac la kacayayo hadhow tamaatulki ayuuba kasii baxayaaba oo kala laba shay oo kala fadli badan buu kusoo fadhiisa ama jahaaladaas ay noqon walaa muddun hal mud ah iyo wa thawbun maro wada socda laguma gadi karo bimuddayn laba mud nin baa raba laba mud inuu isoo iibsado wuxuu ku gadanaya hal mud iyo maro ah ah ya o dhan waa soo socdaane walaa mudun wathawb waa iska mithaalo bmudeni walaa dirhamun dirham iyo wathawbu maro bidirhameyn laba dirham laguma gadi karo walaa yasicu baycu laxmi bilxayawaani hilib neefkiisii laga soo oo hilib ah oo hilibnimo noqday iyo xayawaan nool in laisku gadar ma banaana xadis ba kuso arooray nahi ba kuso arooray arrintaa iyada banaana falaa faslu laa yasixu baycu baycu nataaji nataaji baycu nataaji nataaji neefkan ilmuhu dhalay ilmuhu sii dhalay in wax lagu kala gata banaana beycu xabalulxablay dhahaan muxadidiintu xabalulxabla ayaa loo yaqaanaa ka qowlihi waa ku jilcinaya idaa waladad hadday dhashay buu yihi naaqatii hashaydan wa walada uu dhalo waladuhaa waladkeeda hadda dhalaysana uu dhalo intuu weynaado oo wax isma adduun soo maro uu asagana dhalo faqad bictuka waxaan kaa gaday alwalada waladkii baan kaa gaday lacagtiisii a a ah. ah. waladkii baan kaa gaday muxuu ku gadanayaa shay majhuululcaaqiba shay majhuululcaaqiba hashan horta dhaysta ama rimayda ma ilmo ma dhali doontaa hadday dhasho ma labay noqon doonaan maqurbaha manrigba eh, walidalika naha rasul can bayci almadaamiini walmalaaqixi bayc almadaamin wاlmalaaqiix caloosh xoolaha wixii ku jira lama kala gadan karo ah, waxaan kaloo la kala gadan karin awrta iyo eh, qoorka neefka qoorka ama ritiga ama mxua ah, dibi ama eh, wixii eh, isaga shahwadiisa ah lama kala gadan karo nacam malaaqiix baa la dhahaa marka wuxuu yihi idaa waladat daaqatii wawalada waladaha u dhalo faqad bictuka markaasaan kaa gatay alwalada waladki baan kaa gatay bu yihi wala taas waa mid oo waxaa lakala gadanayaba waxaa weeye weladka asaga dhala waladulwaladka dhalan doono ayaa kala gadan naftigeeda lakala gadanaya taa ma banaana in ajal iyo muddo laga dhigto wa lagu mudaystana ma banaana in wax lagu mudaystana ma banaana war xoolaysii goormaad siinaysa xoolahaas haddaan ku siiyo waxaan ku siinaya hashayda ribada markay dhasho ilmaheeda ilmaheeda u dhasho markaasaan ku siinaya waa lagu mudaysanaya labadaas suuraba labadii suuraba musanifku ku sheegay xablalxabla laba suura yeelataa walaa waata suuradii labaad walaa an yabiica inuu wax ku gado shay an shay oo wayuajila thamana lacagtii wixii uu gado u dibdhigo lidaalika muddadaas muddadaas ugu dibdhigo muddadaasaan ku siina lacagti ayadoo hadda neefkaas dhalan doona lama gadanayo loomana jeedo ee waa lagu mudaysanaya waa lagu mudaysan walaa baycu lmulaamasa walaa yasixu ku xeeran tahay walaa yasixu ma baycu lmulaamasa isla taabashada beeceeda maraduu duwan bu hoosu ka geliyey bal taaba ma taabatay ha lacagta iska keen iyadoo mad wiho laalaaban wayse jallaasan tahay meel bay ku xiran tahay qabso haddaad furfurto lacagtii korkaada ah adaa lacagti bixina hadaad furfurto isku furfurto walaa baycu lmulaamasa wala munaabada isla tuurashadii ku nasiibso alaabta meeshan taxan mid un soo tuur midkaad la hesho m kaa gadi doonaa mid rabin mid aadan ubogin mid iska fiirfiirin iska gedgedinin <coughs> waxaas o beeci waa waajibay kuleeyihiin waa beycularar wey naha rasul sal slm can ilgarar waa majhuulcaaqiba wixii caaqibadiisi iyo wuxuu ku dambayn doona aan war loo helin ba qarar la yihahda wala alxasaati lxasaad quruurixi waawna waxay lamid tahay munaabadada munaabadada marada laftirkeeda la tuurayey xasaadkuna marada wax lagu tuuraya dhagax wa lagu tuuri tuuraya walaa bayca walaa baycatayni laba beec oo fii bayca hal beec gudihiisana ma banaana hal beec baad gabanaysay markaasaad laba shay aad aad u yeeshay laba tilmaam u yeeshay owaase kabictuka waxaan kaa gatay haadaa shaygan shaygan aan kaa gatay kitaabkan aan kaa iibsaday bialfin kun shilin naqdan hadduu yahay kash hadda adaad siinayso aw balfayni laba shilin baan kaa siistay muajalan hadday deynta hadday deyntaana laba kun weye hadday hadda diibasoo kaash yahayna kunbaan kaa siin nahyigii walaa baycatani fi bayca hadid kuso aroray ayuba ku mithaaliyey musanifka raximah llah waa shaafici iyo madhabkaas iyo culamada qaar kaloo la qabta waa jiraan in baycatani fi bayca baycu lajaal bayca noocan ahe sidan ah in lagu mithaaliyo bayculajaalka la yihahdo ayib muajalan laakin culamadu waa doodayaan maslada ayada maslada ayada waa ka doodayaan waxay leeyihin masalada ma soo gelayso baycatayni fii baycadi la nahiyay ma soo gelayso oo masalo kale weeyaan ninkan asaga ah alaabtiisi buu gadanayaa hadduu kaash ku helana beyc raqiisuu ku gadi dayn hadday tahayna beyc qaalu ku iibsanayaa haddayna kala tegin ayagoo caqdigii una la go-aaminin haddaan la kala tegin saxal beycu ah. hadduu naqdi yahay waa intaas hadduu yahay dayn waa intaas bal waaya waan soo fiirin bu yiri u dhaqaaqay markaasi beyca ma asaxayo beyca ma asaxayo laba shay oo mutaradida ah oo midna una go-aaminin bu iyo ku kala dhaqaaqin lakin hadduu yidhahdo waxaan doortay waxaan doortay naqdankaan doortay kun shil maho ama wuxuu yii ma ahe dayn kun shil ma ahe dayn baan kaa gadanaya meeqaasi laba kun daynnimo uu ku qaato sax albeecu alimaam shawkani risaal uu ka qoray uu ka alifay masalada iyada inay banaan tahay nacam aw bictuka thawbii bialfi wuxuu yihi aw bictu mithaal kaluu keenay oo baycatayni fii bayca uu ku mithaalinayo wuxuu yidhi aw qaala wuxuu yihi bictuka thawbii maradaydi baa waxaan kaaga gatay bialfin kun shilin kun baan kaaga gatay dirham calaa shardi an tabiicani ah, beycun wa shardin way soo gashaa maalan calaa an tabiicani inaad iga gado cabdaka addoonkaada bikhamsamiyatin shan boqol ah, maradan aan kaa iibsaday kun baan kaaga gatay laakiin shardi addoonkaada waa inaa shan boqol ana igaga gado ah, taasoo marka wuxuu ku beecatayna fi beyca buu ku fasir taa warka waa sax wey walaa beycun wa shardun beyc iyo shardi wada socda kana hadda soo maraa lamida mithaalka lagu kusiiya wuxuu ku yihi waa inuu yihahdo milu mil an yuqaal bictuka waxaan kaa gaday bishartise an tuqridanii inaad idaymiso miyaatan boqol ah, alaabta waa kaa gadaya boqol dayn ah iisoo raaci oo markaa kusiiyo wayasixu waa kaalma banaana ah, baycun washardun buu noqonaya wayasixu waxaa asaxaya baycun bee iyo washardun shardin waasixi fii suwarin dhowr suuro ayuu baycun washardun ku asaxaya baycun washardin ma banaana soomaan soo marin waxaa laga soo reebayaa suwar dhowr suura laga soo reebi wahiya suwarkaa laga soo reebaya shardulajali wey <clears throat> ajasha oo la shardiisto fi thamani lacagta oo ninkan isagaa lacagti maasiisid muddo kalean ku siinayaa ajal weeye waa beycu salam mawsuufun fi dhima anaa iga taqaanaa buu yidhi bishardi an yakuuna alajalu waxaa shardiga ajasha ayada ah ee la shardisanayo ayaduna waa inay tahay macluum mid loo yaqaano waa inay tahay ah, ajal macluuma waa inay tahay aayaddii ya ayuha aladiina aamanuu idaa tadaayantum bidayni ilaa ajalin musaman faktubuuhdii weeyaan ah marka inuu qofkan uu yiraahdo ajashanaan shardistay thamanta ayada lacagta muddada inaan ku siiyo muddadana waa inay muddo macluum ay tahay muddan kusiinaya un iska dhihin bishardi an yakuuna alajalu macluuman shardigaa waa la ogol yahay oo baabkaasi baabusalam la yihahdo ayaaba saa ku dhisanba ah, in eh, shayna la hormariyo shayna la dibdhigo oo laakiin shayga la dibdhiga uu yahay shay macluumulajal oo muddadiisa la yaqaano marka shardiga asagaa ah, waxba dhib ma laha wa an yarhana suurada labaad waxaa weeye ee uu banaan yahay eh, beycun wa shardun an yarhana inuu curaad bixiyo bihi lacagtii lacagtii u qaatay inuu rahan bixiyo rahnan rahan an yarhana inuu curaaro bihi bithamani lacagtii rahnan rahan lacagtii aad iga qabtay lacag lacag deena laga qaatay markaa lacagta ayadaha waan ku siinaya waa deen bishardise rahan bixi buu ku yidhi bishardi rahan bixi tawthiiq baa la yihahdaa a shardigaasana dhib male deyntu waa nooc kala gadasho ahaan oo kale inkastoo oy ixsaan iyo samafal iyo ay tahay marka wuxuu yidhi waa inaad rahan bixiso ah, ama wix waan kala gadanayna lacagti baan ku keeni buu yidhi lacagta intaa ii keenaysa waxaan sii haysta keen bu ku yidhi beec buu ka dhigayba wa an yarhana bihi waa inuu rahmo rahanan rahan taana dhib ma laha oo mase yalmanahu uu damaano bihi lacagtaasi zaydun zayd wuxuu yidhi waan kaa gadanaya bishardi hebel waa inuu damiin kaa noqdo hebel waa inuu damiin kaa noqdo yidhi ah, marka kafaalada iyo damaanada iyadana waa banaan tahay wa ana bihi zaciim ba ku leeyahay oo mase an yactiqa alcabda wuxuu shardiistay addoonkan aan kaa gadi laakiin bishardi addoonka markaan kaa galo gacantaada uu soo galo inaad xorayso ah, inaad xoraysaa shardi ah shareecaduna sideedaba waxay u hanqaltaagtaa oo ay raadinaysaa inay cidqiga iyo xoraynta ma amkana intuu hadda suuragal tahay xoraynta iyo cidqiga iyo wax walba waa loo sahlaa wax walba loo sahlaa marka wuxuu yihi waan kaa gadayaa bishardi inaad inaad xorayso ayuu yihi ow an yactiqa inuu xorayuu shardiistay alcabda addoonka almabiici la gaday oo mase sharada wuxuu shardistay maa shardi baaicii wax gadanayay ee alaabta wati ama mushtarigii lacagta wati ama labadoodiiba waxay shardisteen <clears throat> maa yaktaliyo alcaqdu caqdiga iyo beecan la kala iibsanayo waxyaalaha muqtadayaadkiisa ka mid a caqdiga wuxuu keenayaa hadduu shaygan lakala gatay uu ceeb keeno ceebtaana ceeb ninkii lahaa uu ku ogaa ay ahayd oo daahira muuqata ama uu ku ogaa in waxa la yihahdo khiyaaru ceeb khiyaarul loo radin karo loo celin karo shaygaaska musalamkaah la yaqaanay oo haddii shaygan ceeb uu kusoo baxay in laiska celin karo khiyaarul ceebbu uu yahay ayuu shardi ka dhigtay oo ku dhawaaqay kudhawaaqida yadoo dhib malah dhib ma laha aw sharada wuxuu shardiistay maa yaqtadiihi lcaqdu caqdiga wuxuu keenaayey caqdiga wuxuu keenayaa inuu yahay mid saliim oo lagu kalsoon yahay haddii uu yahay mid maciibahan in la celiyo karaddi uu ku mithaaliyey celin bilcaybi sabiibilcaybi lagu celiyo kale ayuu shardiistay wuxuu yidhi waan kaa gadayn laakiin haddii ceeb kusoo baxdo oo adi aad ku ogeed wixii baan kugu soo celin bu shardigii shardigaasaa kaga gadaya bu yidhi waxba dhib malaha iyo wanaxwihi fa in baaca hadduu galase wa sharada albaraa'ata buu shardiyey min alcuyuubi saxa waa saxaya nin baa wuxuu gadanayay dameer buu gaday ama riti buu gaday wuxuu yidhi waxaan kaaga gadayaa bishardi albaraa'a in ritigan wax ceeb ah unan kusoo bixin wax ceeb oo ah uu lehay inaysan jirin shardu lbaraa'a wuu la tegay ninka asaga ahaa ceeb buu ku arkay ceebtaa ayada hadday tahay ceeb daahira oo muuqatay oo nin kala kollaba uuna garan waayen arki waayen ama ceeb qarsoon bay laakiin ninkii lahaan jiray wuu ku ogaa labadaaba hadday jiraan waa la celinaya laakiin ceeb una ninkii hore lahaa uunan ku ogeyn oo qarsoon hadday ahayd kuna ogeyn qarsoonna marka ayagaa ah ninkii asagaa ah ceebnimo kuma soo celin karo ceebnimo kuma soo celin karo marka waxaa la dhahaa albeycu bilbara'a wuxuu yihi fain baaca hadduu gado wa sharada albaraa'ata uu shardisto inuu beri yahay oo ceeb una lahayn buu shardistay min alcuyuub uu beri ka yahay saxa waa saxayaa waa yahay oo ceeb ma laha buu yidhi wa beri'a wuxuu ka beri noqonayaa baayicii min kuli caybin cayb kasta oo baatinin qarsoon fi lxayawaani xayawaanka gudihiisana ku taala oo ku jirta lam yaclam bihi lbaayicu baayicuna unan ogeen waa laba qeyd soo marta laba qeyd buu qeyday wuxuu yidhi min kuli caynin caybin baatinin ceeb kasta oo qarsoon waa ko waa qarsoon tahay laba lam yaclam unan ogeyn bihi baayicu baayicunan ogeyn walaa yabro ma beri noqonayo baayicu fakanna mahayo mima siwaahu <clears throat> arrinkaa wixii kasoo haray oo waa mima siwaahuda neefkii uu ku gaday albara'a min alcuyuub inuun ceeb lahayn uu ku iibiyey yaa waxaa ka daahirtay oo lagu arkay caybun daahira ceeb muuqataba waa la celinayaa asagaana la taxamulaya haddii ay ka muuqato ma ahe ceeb baatin oo qarsoon baa ka muuqatay laakiin waa maxay ha maca cilmihi waa og waa ogaa ah, waa ceeb qarsoona lakin waa ogaa ayadana waa la celinaya goormaan la celinaynin hadday ceebtu tahay ceeb qarsoon waa ko laba cilmina uuna ulahayn o ogeyn saa way walaa yabrau maa siwaahuma walaa yasixu ma asaxayo beycu lcarbuuni curbuun caynka lagodan waa la yihahda curbuunta beeceeda ma asaxayo oo ma beyculcarbuun inagaaba isticmaala arbun carbuun dhiib iyo carbuun soo hormar baas dhalaaye maxay tahay carbuntan mithaalka waa kan wuxuu kule bi an yashtariya silcatan waa inuu qof badaaco soo gato badaacu soo gadanaya nin buu utegi badeecadan maaskale haa meeqa intaa intaas heshiiskii bay yaa dhacay gacantii baa lasgeliyey markaasuu wuxuu yidhi saa layga gadanin xogogan hormariska sii ho intan hormariska ah haddaan kugu soo noqon waayo oo wixii aan kaa gadan waayana intan hormariska anaa iskale haddii kalen kugu soo noqdaan intii hadhay unbaan kuu keeni oo lacagtan aan kuso hormariya xisabta ku jirta taas waxaa la dhaha beycucarbun baa la dhahaa walaa yasixu beycu lcarbuni bian yashtariya wadalika bian yashtariya waa inuu soo gato silcatan badeecada wayadfaca dirhaman dirham iyo wax lamida ah lacag unbuu hormariyey oo sii qabso calaa shardisi annahu in radya hadduu ninkii mushtarigaa ku raadli noqdo bisilcati badeecadii fadirhamu shilingu min athamani lacagti buu kamid yahay intii ka hadhay baa ugu soo buuxin wa ilaa hadduu ku raadli noqon waayana fahuwa yakuunu lilbaayici adigan baayici alaabta leedaa iskale majaanan firi baad ku leedahay majaanan waxba aan lagu weydiinayn adaa iskale bilaash baad u qadanaysaa saasuu yiri laba ogol beecaas xadid ba kuso arora inkastoo la daciifiyo walow faraqa bayna aljaariyati wa waladiha qabla sini tamyiizi xoolahan la gadaayo addoomahan la gadaayo waa in la fiiriyaa ri hadda ilmaheedi nuugayso maala ku hayso caanihii aan ka maarmi karin iyo ilmaheedii in la kala farqiyo ma banaana islaam addoon iyo ilmaheedi ayaduna ma banaana haddii eh, ilmo tamiis noqdo oo caqli yeeshay oo wixii lasiiya qaadanayo oo ka maarma hooyadii una noqonin wuxuu le walow faraqa hadduu kala geeyo qofkii wax gadaya baayacaha bayna aljaariyati addoontii waladiha ilmaheedii qabla sini tamyiizi intayna kala soocid ilmihii una gaarin oo una kala garanin ayuu ka iibiyey oo ilmihiina waa reebtay addoontiibu keligeed suuqa keenay ah, bibeycin beyc buu ku kala geeyey faraqa bibeycin buu ku kala geeyey oo mise hibati hibi kukala geeyey wuu ilmaha la hariye adoonta qaado nin buu hibo u siiyey badalal caqdu caqdiga waa buraya caqdiga waa beri waa buri wxdii dara ku sora nabig alay isalatu wasalam wxuu yihi man faraqa bayna waalidati waladiha faraqa allahu baynahu wabayna aibati wabayna axibatihi yowma alqiyama baynahu wa axibatihi yowma alqiyama yuu kala geenaya tirmidi iyo xaakim iyo u soo albani u saxiix man faraqa bayna waalidati waladiha faraqa allahu baynahu wa axibatihi yowma alqiyama nacam w bacda tamyiizi walow faraqa hadduu kala geeyo bacda tamyiizi ilmihii markuu ilmo tamyiiz laho caqlile uu noqday kadib fayasixu waa saxaya saxa waa saxaya nacam wayaxrumu waxaa xaaraana an yabiica xaadirun nin xaadir degaan ah ama magaalo degan inuu u gado libaadin qof reer baadiye ah qof magaalo joogo inuu nin reer baadiya ah alaabtuu keenay uu kala wareego yidha amaa kuu gadgadi ma banaana waa kan kuu sheegay wuxuu ku bian yaquula waa inuu yidhaahdo alxaadiru midkii reer magaalkaha lilbadawiyi badawigii xoolaha keenay yaa wuxuu ku dhahayaa aladii qadima bisilcati badeecada la soo galay magaalada iyo wuxuu ku leeyahay wahiya badeecadaasna mima yuxtaaju ilayha wax loo baahan yahay fi beledi magaalada looga baahan yahay wayaan oo muctaad bu dadku yihiin oo xoolahan inay gataan bay rabaanoo raashinkan iyo waxaan lasoo geliya magaalada way rabaan markaasu wuxuu leeyahay xaadirkii laa tabic ilaana badawgii buu ku leeyahy badawgigaas reebadiyan waa dhici karta reeb magaal badeeco kale keenay oo alaab raashina keenana waa soo geli oo magaalo kale ka imaaday lakiin magaaladan uu ku cusub yahay ku magaalada joogaa kala wareegaya ah, marka wuxuu le laa tabic ilaana war hadda ha gadin sidan haddaad ku gaddo faa'ido badan ka heli maysid xataa abiicahaa lak anaa kuu gadi qaliilan qaliilan in yar in yar baan kugu iibin bithamanin qaalin ha ah, tafaariiq baan ku gadi lacag qaali aan kugu gadaayo bithamanin lacag qaalin qaali ah aan kaaga iibin dadkii markaas wuxuna qabateen oo meeshii inta dadku ay hab ku dhahaan o ay kala gataan mar kale haddana badeeca kale keenlaha waxay kala socon lahaayeen internet bastoor ku xidho ama bakhaar ku xidho ayuu deen in yar in yar ayagoo u baahan ayuu ku cunaqabateenayaa arintaa marka ma banaana xaadir baadin alimaamu ibnu cabaas radia allahu canhu saxaabiga jaliilka ah daawuus markuu weydiiyey wuxuu yihi laa yakunu lahu simsaaran xaadir baadin wuxuu la jeedaa buu yihi simsaar u noqon maayo dilaal dilaal uma noqonayo haddii ay tahay min baabi tacaawun ay tahay ama naseexo warbeeca maanta suuqa ma ficne xoolaha aminkan wakti fiican meehe suuqa ma ficne naseex ahaan uu ola taliyo oo tashigii uula tashaday wixii saxdaha ah u sheego dhibaato ma laha waxaa la diidaya ixtikaarkaa wey inuu xoolihii meel ku xaseeyo dee dadki yaryar usoo oga gato oo qaali kaga gado wixii dadka ay baahan yihiin ninkii dee alaabta iska lahaa alaabti watayna xoolihiisii kaashkaha intuu markaaba qaato u badeeco kale soo gashan lahaa kanuu sugayaa dadki kalay sugayaanoo lacag qaaliu kaga gadayaa marka dacu naasa yarzuqu llahu bacdahum bacdan buu nabig alay isalatu wasalaam dadka iska daaya ilahay markood marka kale ha ku arzuqe ilahay markood marka kale ha ku arzuqe waxba ha faragelinina wa an yatalaqaa walaa yajuuz ma banaa an yatalaqaa inuu ka hortago arukbaana ah, safareyda aya hadda loo jeeda rukbaan asal waxaa loo isticmaali jiray gaadiidka kuwa saaran lakin waxaa loo wada waxaa weeyaan aljalab riwaayo kale aljalab dadka badeecada keenayo magaalada keeni in laga hortago suuqina ayagoon imaanin oo fa yukhbiruhum yubir fa yukhbira uu u sheego kii mutalaqiga ahay ka hortegey hum dadkii rukbaanta ee alaabta soo waraya badeecada soo warayay intuu ka hortagay wuxuu sheegayaa bikasaadi maa macahum waxay wataan la soo ordaayeen magaalada kusoo socdaan inuu ka khasaaray xilli xun timaade xoolihiina khasaaro weeyaan suuq haddaa tagtaan kam waxayna dhihi male anaa inin nixiye hadda aan jimlo inaga qaado iska laabta halkan ka laabta saasuu leeyahy wuxuu sheegay bikasaadi maa macahum waxay wataan inay khasaara ku jiraan oy ka khasaarayaan oy faaida helen min amataaci alaaba muxuu saa u yeelaya liyashtariya minhu inuu ka gatoon rabaa bikamnin nusqaan a ah, nusqaan inuu kaga gato oo beecii suuqay ka jooga dhuuc ka nusqaansan oo ka yar oo khasaaraa inuu kaga iibsado oo afka ku dhuftuu rabaa waa marka waa mid nahaab ahoo ee dadkii xoolaha soo watay buu intuu u sheekeeyo baan ka imaaday telefoon beenbeenu diraayo xaggan u ordi kuwa isog yihiin bu maqashiin waxaan uu shubi markaasu wuxuu leeyahay khasaaro waxaan hayn iyo markaad suuqa tagtaan ad ku rafaadaan oo dilaal iyo intaas oo consol dhex ordaan oad ka faa'idaysaan male ha faa'ido ka heli maysaan hadda marka wixii noo jimloo duuduuban aayarto iska qaatoo iska laabta saasuu leeyahy wax ka jirana malehe beeci waa fiican yahay suuqi walidalika nabiga alay slam wuxuu yihi faman tuluqiya washturiya ninkii intii lala kulmo badeecadiisa laga gato faida jaaa suuqa falahu khiyaar markuu suuqa imaado oo u arka wii sheegay waba inu ka jira ninka ay khiyaameen khiyaar buu leeyahay khiyaar ceyb wati munqid bnu xayaan oo kale laa khilaaba waa la khiyaamay soo cel baa laleeyahy badeecadu ay u khiyaantay <clears throat> wan yasuuma walaa yajuuzu ma an yasuuma inuu gorgoriyo calaa sawmi akihi walaalkii wuxuu gorgoriyey gorgoradii laba qof baa isgorgorisay badeecadii ula hadlay meeqa wey intaa intaa meel bay isla dhigeen xoolihan weli lakaa qaadanin buu kulli soo istaagay markaas dhexgalayba marka waan yasuuma calaa sawmi akiihi waa ka miaalki bian yaziida inuu ziyaadiyo fi silca badeecadii meeqaad ku heshiiseen intaas ku heshiiseen markaas wuxuu anaa kuu ziyaadiyey bacda istiqraari thamani lacagti markay sugnaatay oo labada qof heshiyeen kadib ayuu dee badeecada ku ziyadiy intaa ka badan baan ku hayaaba ala intaa ka badan kaa siinaya wuuna ka garanayaaoo inuu iibsaduu rabaa suurada kale beecunajashka iyo kan kan wuxuu rabaa inuu ka iibsado laakiin najashka wuxuu isku darsaday asagoo dadki ku qaaliyeeyey iyo isagoo inuu gata aan rabin ayuu isku darsaday waan yabiica walaa yajuuzu ma banaana yabiica alaa bayci akiihi walaalkii wuxuu gatay inuu ka dulgatana ma banaan walaalkii ah. wuxuu gatay inuu ka dulgatana ma banaan mathalan beecii ninkan isagaa uu iibsaday neefka xoolahaaya uu gatay uu iska iibiyey ee uu ninka kala wareegay lacagti uu ka qaati kaasaa beyc la dhahaaye eh. ashiraac cala shiraana waa lamid eh labadaba lama ogolo inaad tiraahda badeecadan ama neefka ninkan uu ku siiyey neefka lamid ah oo bey aad kaga gata ka raqisan baan ku haya inad tirad ma banaan albeycu cala albeyc wey waxaa kaloo banaan in ashira cala shira inaad u timaado kii neefka lahaa oo tiraahdo war neefka bee raqiisaas kaga gadaye lacag ka badan baan kuu saari ashira cala shira wey marka wa an yabiica inuu gado calaa beyci akii ma banaan bian yaquula waa inuu yahay lilmushtari kii mushtariga ahaa ee wax soo gatay ayuu wuxuu ku yiri ifsakhi lbeyca sacan iska sii daa beyci fasakh khiyaar mujis baa leedahay weli ninkii miyanka dhaqaaqine beyci iska fasakh wa ana abiicuka anaa kaa garaay barxasan minhu neefkaa neef ka raqiisan baan ku haya oo islamid ah taasaa waa kala dudan yahay lima fiihi min alcadaawati washaxnaa wa min aulmi ulmi baa soo geli cadaaway soo geli labada qof ee muslimka xaqdiga dhex maraaya ma banaana wa an yanjusha inuu fallisana ma banaana falis bian yaziida wa inuu ziyaadiyo fi silcati badeecadii buu ziyaadinayaa badeecadii buu lacagta ku ziyaadin wahuwa ka wax ziyaadinayana hayru raaqibin mid dooni maba ahaba fiiha badeecada inuu gato ma rabo liyagura bihaa inuu ku kadiyo rabaahum hayru hayrkiis dadka kaleu raba uu dhiigga ku kiciyo xamaasa ku kiciyo suuqa uu furo oo baycada uu ku qaaliyeeyo ala intaa ku dar ala intaa ku dari weye taas mana gadan rabo arrintaa ma banaana beecu najash baa walaa tanaajashuu ayuu nabig alay slam hasku beefalisina masale u yarag oo beecu musaabana layihahdaa jirta oo hadday dalabu ziyaadada ziyaado dalabka hadday ka timaado qofkan baayaca ah ee alaabada iyo silcada haysta oo u yidhaahdo war meeqaad iga gadaysaa kun baan kaa siin war baa laii gaaraya kuwa gadan maaya waxa igu daraaya shan boqol baan kugu daray war shan boqol ma rabaya laba iga dhigaya marka meeshuu rabo uu ku dumiyo taa dhibaata malaha beycu lmusaayada ayaa la yihahda nabiga alay isalaatu wasalam waa kii xarig iyo mxuu ahaa alaab eh, nin watay uu saas ku gado kama qaal oo kama kaan yani beycu musaayadanaas nin baa yii intaasaan kaasii rasul allah markaas wuxuu yidhi i ziyaadi yaziid yaa i kordhinaya ayib wa an yabiica alcinaba walaa yajuusu ma banaanaday ku xiran tahay an yabiica alcinaba inuu cinab iibiyo minman qof inuu ka gado yatakhiduhu cinabka ka samaysanaya khamran khamro shirkadaha khamrada sameeya inay imaadaan oo ay imaadaan beertaada babayga iyo cambahay ka baxaayeen iyo cinabka iyo zaytuunka iyo ay kaa gataan oo dhahan waxaan ka samaynayna khamro ayagoo ogdan inaan ka gadan ma banaana lan walaa tacaawanu cala alithmi walcudwaan bay noqonaysaa inaa u kaalmaysay fa in baaca fi hadihi suwar suwarkaa aan soo sheegnay ee u dambeeyey ee laaya xaadiru libaadin kasoo bilow eh hadduu ku iibiyo suwarkii almuxaramati la xarimay sharci ahaan kullihaa dhammaantood hadduu mid kamida ah dhab ku gado saxal beycu beyc waa saxaya beyc waa saxay oo waa manhiyu canhu oo muxarama ah laakiin beycu faasid maaha beycu faasid maaha maxaa yeelay nahyigaasi waa khaarijun can daati alcaqdi caqdiga daatadiisii iyo shuruuddii caqdigaan usoo shardinay beyca loo shardin jiray waa wada dhammaystiran yahay shuruudulbeyc waa la helay laakiin cilo kale oo ka baxsan caqdiga oo ama idraar ah ama iidaa ah dad la dhibaayo iyo dad dhibaato loo geysanayo iyo ixtikaaraadka iyo xiqdiga laga cabsanayo cadaawada muslimiinta arrimaha kaleo ka baxsan beeca ayaa loo xarimay marka kol hadduu shayga nahyiga uu yahay khaarijigu daatilmanhi hadduu ka baxsan yahay shuruuddiisana uu ka baxsan yahay beecu waxaa weeyaan waa saxiix maca alithmi maca alithmi qofku waa dambaabay oo aathim weeye lakin beyc waa asaxay oo shaaficiyada jumhuurtaasi ku tagay xanaabirada waxay leeyihiin annahyu yaqtadi lfasaad النهي يقتضي الفساad so sheega lama nahyna khلاaص beecina ma asixin وin جamca في caqdi waaxidi ma yaجuز وma laa yaجuز in jamca hadduu isku daro fي caqdi waaxidi hal caqdi ah wuxuu iskugu keenay maa yajuuز wax banaan iyo wama laa yajuز waxaan banaaneen iskugu keenay mثl cabdihi addoonkiisi cabdi غayrihi wuxuu yihi waxaan kaa galay addoonkayga addoon nin kale leeh bigayri idnihi ninkii kale addoonka kalahaan oomuna idmin oo mase khamrin khamre iyo wuxuu isku gaday wakhallin khal khalku waa khamrada markay khamranimada ka baxdo iskeed u kala degto maadadii waxaa waalaysay dadka waalaysana ay ka baxdo meesha xalaal bay noqonaysaa ayadoo burayso khamranimadii iskaarki wadata iyo mid khal ahoo iska kala degto oo kala miirowday oo la gadi karo khalka waa la iibsan karaa waa xalaale iyo khamro xaaraan isku gaday ha see la yeeli saxa waxaa asaxaya fii ma yajuuzu wixii banaanaa oo khalkii ah biqisdii qeybtiisu ku banaanaa min athamani lacagta xaggeedii wa waxaa buraya fii ma laa yajuuzu wixii aan banaaneen waa buraya meeqo weyaan isku dalka khamrada iyo khalka meeqay isku hayeen toban kun bay isku hayeen shan kun iyo shan kun bay haayeen shantii kun ee khalka unbaa baasaxday shantii khamradana badala weya ninkii lahaa uceli waxba kama jiro badala fi ma laa yajuus walilmushtari lkhiyaar kan mushtariga eh ah laiskugu daray alaab xalaal iyo alaab xaaraan laiskugu daray wuxuu meeli kara inuu ka boodaba alkhiyaaru buu leeyahay in jahil alxaal xaalka haduu marka hore jaahil ka ahaa oo u ogaado laba shay in laiskugu daray wuxuu dhihi karaa beecoo dhanba ma rababa Ah, khamre iyo khal baa isku kay dartay adoon oolada xoolo rag leeyahay marka waa ka baxay waa way khiyantay waa dhihi karaa ma ahe wuxuu dhihi karaa war wixii saxa una wixii aan saxayna cesho wain jamaca caqdayni laba caqdi hadduu kulmiyo mukhtalafay ilxukmi xukunkooda iskhilaafsan yahay hadday xukunku isku hal ahaa laakiin oo beyc iyo beycun bu ahaa hadaaye laakiin labada shay baa kala duwan xillan wa taxriiman midna xalaal ba midna xaaraan bu ahaa hadda waxaa weeyaan labada shayba waa la isticmaali karaa oo cuquud lmucaawadaad way ka suuroobi kartaa laakiin labada caqdi baa kala duwan labada caqdi ayaa kala midna waa beyc midna waa ijaara wa injaba hadduu jamciyo caqdayna laba caqdi mukhtalafay lxukmi xukunkoodu iskhilaafsan yahay kabictuka cabdii buu yihi masalada waa beyc waajartuka aajartuka waxaan kaa ijaartay daari daarteedana sanadkan kaa ijaartay bikadaa intaas isku qabtay deen isku qabadkii labadooda marka laisku daray toban kun bay isku noqdeen marka saasuu yiri beecan adoonka waa adoonkan waan kaa iibiyey gurigana sanad baan kaa kireeyey soo shub toban kun buu jiri toban kun soo shub a soo maarti waa laba caqdi oo kala duwan caqdi bee caqdulijaara awa mase wuxuu yiri baabu nikax buu galayoo zawajtuka ibnatii gabadheedaan kuu guuriyey waa nikax baabkaas wa bictuka cabduha adoonkeedina bictuka cabdaha adoonkeedina waan kaa gaday beyc buu gaday bikaya intaasa kaa gaday see la labada masale ee kala xukunka ah saxa waxaa asixi labadaba way asaxayaan waqusid alciwadu ciwadkii la bixiyeyna waa un loo qeybin caleyhima korkooda loo qeybin qusida ey qusiba baynahuma bilaqsaad ah, aqsaad qisti iyo aqsaad baa lagu qaybinayaa calayhima ah, gabadhii eh, meherkeediina in baa laga siin addoonkeeda lagatay in baa lagu hagaajin xoolihii ah, baacii addoonkii in baa lagu hagaajin ujradii gurigeena in lagu hagaajin sidii u kala lahayen ba loo kala xad laanna caqdiguna eh, eh, mxua beecuna sidiisu saxiix u ahaa ujradana sideeda saxiix u ahayd laakiin lacagtii bay isku leeyihiin u kala marun haddee u kala qaybi sidan nikaxuna waa sidaa iyo beecu ayadan u kala qaybi waqusi dalci wadu calayhim wallah aclam billah sala allah slam alay